sal allahu waslm cala nabiyina mxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu qala alxaafidu bnu xajarin alcasqalaaniyu raximahu llah baabu lfawaati wlxsaar baabu lfawaati qofkii xajka uu ka tegay ama u dhaafay iyo walixsaari iyo sharitaanka tegista xajka qofka uu ka tegey oo waqtigiisi uu ka tegey iyo walixsaari iyo sharidha qofka xajka laga sharay xaj iyo cumrow xarmaday waa laga manciyey jidkaa dhax wuxuu makansan waayey inuu maka gaaro maka inuu gaaro makansan waayey markau yacni meesha ixraamka yimid ee uu soo xarmaday kadib ayaa maka iyo iyo isagaa lakala dhex galay cadowgaa kala dhex galay ixsaarku marka waa anwaac waa anwaac badan yahay maxaa qofka qofku muxuu muxsar ku noqon karaa culamada qaarkood waxay yidhahdeen wuxuu muxsar ku noqon karaa cadow bis inuu cadow asiibma ka kala dhex galo duruqdii oo dhan ayaa cadow u fadhiya waa gaari waayo mako muxsara qofkaas leeraa sidii nabigaba la yeelay sala allahu alayh waali wasalama fii eh, sulfii caam alxudaybiya waatay cumro soo xarmadeen ayagoo xarman gaaladu waatay u diideen beytka hum aladiina kafaruu wasaduukum cani almasjid alxaraam ila aakhir alaayaat suurat lfatxi waa ka alla subxaana watacala uu ku sheegay marka nebiga xoolihii oo waday nad meeshii uu ku gowracay waa in la xeertana dadka waa amray waana la xeertay culamada qaarkood marka sida shaaficiyada waxay ag istaageen daahirka qowlkaas oo waxay yidhahdeen cadow keliya unbaa adiga ixsaar loo xisaabin karaa yani qofku muxsarow noqon karaa cadow haddii uu isaga iyo maka kala dhexgalo galo markuu soo xarmada kadib isaga iyo mako haddii cadow uu kala dhex galo ama loo diidaba inuu maka galo ama marad iyo jiro kale qofka hadday ku dhacdo soo soo xarmadaa jiro ku waa soco waaye ama waa jajabay waa gaari waaye maka saasuu ku tegi waaye waxay leeyihin waa sugaa ilaa uu ka raysto markaas haddana ou intaas marka muxrim oo iska ahaana in alla inta raysashadiis ay ku qaadanayso rubamaa takuun waxaa iska dhici karta mararka qaar lix bilood inuu iska qofka ou uu mariid iska ahaado intaas oo iska sugaaya oo iska sabra culamada qaarkoodna waxay leeyihiin eh, maya ee ixsaarku waa macno walbowa wax kastoo maanic kasto oo adiga iyo beydka idinkala dhex galo waa waxaa weyaan qofku muxsarow ku noqona ama ha ahaada cadow tii nabiga hadday cadow noqotay oo cadow uu nabiga iyo makacbada kala teeday cadow waxa weeyaan jiradiina waysan dhicin maana dee imaalahayd yaa og inuu nebiga ka tegi lahaa in kale macna waana la macnihii marka haddii la milicsado cadowgan maanic sababta uu ku noqday waa maxay adiga waxau idinkala dhex galay mako wax kastoo marka adii maka idinkala dhex gala waa soo gelayaan baabka marka cadowgaasas waa lamida jirada lamida qofka hadduu jab ou ku dhacaa lamida ilaa wamaa ilaa dalika waxyaabahaas oo dhan ayb qowl saddexaadaa jiro dabari uu sheego ma maba jiraba ixsaar bacda nebiyi sal ly slam xilligii nebiga uu khaas ku ahaay wixii nebiga ka bacdi wax ixsaar la yidhaha maba jiraan qowlkaas isagana waxaa weeyaan eh, waa daahiru suquud qowl saxeexa ma ah sababto waa dhici karaa in jidkii ammaan uu noqon waayo qofkiina uu soo xarmay si maka uu gaari waayo waa suurtagal jiraa imaan karta waxyaabahaas o dhan baa imaan karaan saddexdaas qowl baa mas'alada ku jirta qofku muxuu muxsar ku noqdaa imaa eh, bilcaduwi inuu cadow ka manciyo maka gaarideeda imaa biayi eh, maanicin maanic kasta qowlka labaad qowlka saddexaadna in la yiraa maba jiraba ixsaar bacda nabiy sala allahu alayh wali wasalam qowlkaas inuu daciif yahay waa sheegnay labadan qowl unbaa marka ugu dhowdhow haddii la milicsado qur-aankana alla wuxuu le fain uxsirtum fama staysara min alhadyi marka waa caam yeelay fa in uxsirtum haddii la idin sharo xajka la idinka sharo ama cumrada marka nabiga cumradii ayaa laga sharay oo sulxu xudaybiya laakiin eh, xaj lagama sharin isaga saar kuma dhicin laakiin aayaddaa tilmaamtay haddii xaj qofka eh, xajka laftirkiisa inuu ixsaarka u geli karo cumro uunan ku khaas ahayn yani nebiga markii laixsaarka lagu sameeyey waa muctamiro ahay xaaji ma uusan ahayn ma la dhihi karaa marka hadda maad maadaama taas muctamir nebiga oo ahaa xaajigu ixsaar maba galaba lama dhihi karo sababtoo ah macnihii waa uun isla macnihii nacam beydkuu kana gaari waayo kana beydkuu gaari waayo labadoodana ixraamaa ka wada dhexeey bal qur-aanku waxau ku keenay fi siyaaqi alxaji waalcumra wa atimu alxaja waalcumrata lilah marka taa waxay noqonaysaa marka in eh, ixsaarku xaj iyo cumro labadaba waa galaa cadow iyo keyrkiisna waa ku dhici karaa sida aathaarta soo socotana ay ku imaan doonta haddii marka qofka uu muxsar noqdo maxaa laga rabaa marka hadduu xoolo wado xoolaha meeshiisa ku gowraca laba waayo laba dadku wax xoolo wado iyo waxaan xoolo wadin ninkii xajka xoolo usoo qaaday ee markuu soo ixraamtay kabacdi ma ka soo gaari waayo xabsi uu ku dhaco qofkaas isaga meeshii lagu xabiso ku gowraca xoolihi waa madhabka jumhuurtu saas saasaana raajixa abuu xaniifa isaga wuxuu leeyay maya ilaa ilaa waa dira neef qof oo isagu soco karo oo ma ka gaari karo u dhiibaa xoolihi nacam saasuu leeyahay laakiin ma marka maba yaalaba nebigu meeshiisu ku gowraca sala allahu caleyh ali wasalam xoolihii owada kii aan xoolo wadinaya taxallal iska xalaalooba muxuu ku xalaaloobaa marka inuu xirto ku xalaalooba leanna dawaaf ma samayn karo sacyi ma samayn karo maba gaarinba beytka maxaa u dhiman marka camalkii lagu xalaaloobi jira xalqile u haray xoolana maba wadaba waa taasaana nabiga asxaabta u haray dam haddow marka ma waajiba bacd alculamaa dhiig ayaa waajiba waajibayay leeyihiin haddou awoodi waayna toban beriyasoona ahy faman lam yajid fa siyaamu halaatat ayaamin fi lxaji wa sabcatin idaa rajactum taas xoa iyada waa laga xoog badanya haddii xajatulislaam ay ahayd xajkaas waa laga rabaa mar labaad sababtoo ma usa xajinin loo xisaabi maayo haddii yani xajkiisii koowaad oo ahaayo hadduu xaj tadawuca oo ahaayna iyadana markaa waxba lagama rabo hadduu ishtiraak soo sameeyey allahuma ili xaytu xabastani hadduu soo yii waana keeni doonaa xadiidkaas can ibni cabaasin radia allahu canhuma cabdullahi ibni cabaas waxaa laga wariyey qaala waxau yihi qad uxsira rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalam rasuulka waa la sharay faxalaqa waa xiirtay wa jaamaca nisaa-ahu haweenkiisiiba jimaacay wa naxara hadiyahu hadigiisiina waa gowracay xataa ictamara ilaa u ka cumraystay caaman qaabilan sanad kale sanadkii ku xigay kaas xataa ictamara ilaa u ka cumraystay caaman sanad qaabilan soo socda sanadkii ku xigay ayuu cumraystay rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa sanadkii kuxiged waa tii heshiisku ay ahayd ba inay soo cumraystaan sanada ku xig caamka marka sanadkaas waxaa weya cumrat lqadaa a la dhihi jiray cumradaas marka cumrat lqadana macnaheedu maaha inay soo qalaynayaan cumradii hore ma aha sida dadka qaar ay fahmayaan cumrat lqadaa ma aha macnaheedu in cumro hore tii xudaybiye oo aysan makansanin inay soo qalaynayaan ma aha taas mar haddii la sharay oo ay ka xalaaloobeen waa dhamaatay idan cumradan waxaa cumrat lqada loogu bixiyey alqada bimacna alxukmu heshiis ay kusoo galeen maana xukunkaas magacaasaa laga milicsana ee maahane ma ahan inay tii hore qado ay ka tahay ma aha ayb marka xadiidka waxaa laga qaadanaya qofka muxsarkaa inuu xiirto haduu hadigiisana gowracada wanaxaa wuxuu yihi faxalaqa wajaamaca nisaa- wanaxar hadyo hadya hadyi inuu dambaysiyaad moodaa jimaaci hadyi laakin waaw lcaf waagu waa mutlaq lcadfi ma ahani ma mutlaq ljamci waayo ma ahani ma keenayso tartiib dabcan marka waa xiiranaa ma waa hadigiiba gowraca waana xiirana markuu hadiga gowraco oo xiirto khalaas waa xalaal noqona naag haduu naagtiisa hadday la jirto waa jimaaci karaa wixii muxaramaat lxiraam ahay o dhan waa kafasax noqona xajka acmaasha wuxuu uga duwan yahay acmaasha kale hadduu xajku kaa qaaqo oo kaa halaabo iskaba gurigaaga kuma soo noqonaysa xajku hadduu kaa baaba-o waxaa weeyaan axkaam axkaamu leeyahay oo halkan lagu sheegayo baabulfawaati walixsaan masalan adoo soo xarmadaya wax kaa jijabeen wuquufu carafa si kaa noqday markaas carafa ba istaagay qofki soo yeelaa ah marka ma waxau dhaha mar haddaanan carafo aniga ruknigaas uu iga maqan yahay xaj iyo ma jira gurigeygaan iska aada maya camalu cumrow ku xalaalooba inta kale ee u dhiman waa iska samayna beydkau imaana waa dawaafaa sacyi bayna safaa walmarwow samayna waa xeerana saasuu fasax ku noqona marka inta ka horeysa fasax ma ahi dadka qaarkood waxaan aragnay intay wax ka qaldamaan say intay iyagu wax iska qaldaan hadhow eh, maka iyo ay soo geli waayaan hadhow marka qofka isagoo xaj u yimid muxrim iska ah ayuu maka soo makanso weynaa hadduu makanso waayo waa iska laabana dharkiisu iska bedelina kaanamaa gal bax gal ka bax camal umaleeya salaada haday kaa burtaa iska baxay adi waa ka bixi kartaa laakiin xajku sidaas ma ahan wuxuu u baahan yahay inaad acmaal kale a ah ku xalaalooday dee si ou xajka kuu dhaafo acmaal kale a ah lagu xalaalooday waa meelaha oo cibaadaadka kale uga duwan yahay waa xajka wuquuf carafaa kaa tegey adigana muxrimaa tahay ma iska baxaysi beytkaa tegay waa dawaafe saci bayna safaa walmar waad la imaane waa ay xiirane markaasaa gurigaaga iska aadi karta haddaad doonto naam xata ictamara caaman qaabilan ah uu ka cumraystay sanad kale wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi dakala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigaa soo galay calaa dubaacata binti zubayr ba usoo galay bin cabdilmualib ayuu usoo galay radia allahu canha faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah inii anigu uriidu lxaja xaj ayaan rabaa wa ana aniguna shaakiyatun waan xanuunsanaya faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau yihi xujii xaji washtaridii shardiso ana maxillii meeshaan ku xalaaloobayo xaytu meel waa xabastani aad igu xabaasayso meesha aan ku xalaaloobayo waa meeshii aada igu xabaasto ood igu celiso adiga marka xadiidkan muttafaqun caleyhi culamada qaar baa waxay usoo deliishanaya shaaficiyada siibo maradku inuusan ixsaar keeni karin sababto hadduu ixsaar keeni karo shardisan lama dhehen ay leeyihin xuji xaji washtaridii shardisan lama dhehen hadduu maradku sidiisaba wax u xabisi karo shardigan xageeba u socdaa bay leeyihin marka taasay keensadeen laakiin sida saxeixa waxaa weya maradku waa riwaayada soo socota oo xadiidka soo socdo ayaa tilmaami doona in maradku uu yahay waxyaabaha qofka xabiso amaa ishtiraadkan maxaa loo jeedaa ishtiraadkan oo ah eh, xuji washtaridii shardisashadan waa maxay qofku markuu xajka xarmanaayo intuusa xarmaninba wuxuu leeyahay labayka bixajatin markuu yihahdo labayka bixajatin marku leeyahay xaj uu niyeysto sidaa uu ku niyeysto waxaa fiican inuu ku daro allaahuma maxillii xaysu xabastanii oo raacina ilaahu meesha aan ku xalaaloobayo waa meeshaad igu xabaasto ereygan dambe marka jumladan dambe waxaa weeyaan waa shardiga ou amraayo haweentaan hadda haddaad lacalla jirato ama ay wax kugu dhacaan markaas waxaa weya waa iska xalaalooba adeeg haddaa xoolawade dabcan waa gowraco hadaada wadinna waad xalaaloobaysaa xaj dambana laguguma laha hadii yani midka faradka hadduusan ahayn xajku hadduu sunno ahay laguguma lahaanayo xataa yani eh, sida sida yani raajix ah ma lagugu lahaanayo wax kale kugu waajibayana male khilaaf oo dhan waa uga baxayma qofku marka inuu shardhistaas cumrada iyo xajka labadaba mar walba xarmado allaahuma maxilii xaj xabastani inuu ku daro si hadhow haday wax ugu soo baxaan lacalla oo u noqdo nin shardi galay wa shardibuu galay ilaah anugu marka waxaa weyaan acmaashaanan ku jiraa haddaad ixabisto se meeshaa igu xabistay aan ku xalaalooba taa nebigaaba jidiyey sal l slam ibn cumaraa diidi jiray isaga ishtiraadkan wax la shardiso kara ma la odhi labayka bicumratin haddii leedaha khalaas bis allahuma xillidan lama lama samaynayo laakiin culamadu waxay dhahen xadiidu dubaacan gaarin isaga xadiidu dubaaca ma uusan ma gaarin ibn cumar shaafici laftirkiisa waxaan u malaynaya inu inuu ishtiraadka diidi jiray yani oo waa diidi jiray ishtiraadkan allahuma maxilli xays xabastanidaan la orana waa diidi jiray marka riwaayaadkiisa qaarna waxaa laga warinaa inuu dhihi jiray hadduu ansaxo xadiidu dubaaca qultu bihi xadiidkan dubaaca hadduu ansaxo qultu bihi anu xadiidkaasaan dhahaa marka shardiga waa tacliiq waxyaabaha marka imaamu shaafici uu ku xiray waayo tacliiqa uu ku xiray hadduu xadiidkeeda ansaxo iyadaasaan ku tegayaa imaamu shaafici raximahullah marka dabcan xadiisu dubaacana waa ansaxay marka facalo shaaficiyati shaaficiyada marka waxaa laga rabaa inay xadiidkan ku dhaqmaan imaamkiiba hadduu saa yeeli maxaa yeele imaamku axaadiis badan buu wuxuu ku xiray axkaam fara badan buu wuxuu ku xiray xadiis hebel hadduu ansaxo xukunkaas baan aniguna dhahayaa marka hadduu xadiidkii ansaxo oo in xukunkii la dhaho marka so sidaa marka taasuu ku xiray eh, naam xadiidkan marka axaadiis noocaasaan u malaynaya naam inuu ku xiray marka culimadana de bayhaqi iyo aimada ibnu xajar iyo waxay dhaheen xadiidkan waa ansaxay waaba kan mutafaqun caleyhi ba yaa xoogaa marka aragti yaysan kaa khaldan iyousan kaa khaldanmin fahm fahamka oo haisdhihin oo imaamu shaafici muxuu u leeyahay xadiidu dibaaca hadduu ansaxo mar hadduu muttafaqun caleyhi yahay haisdhihin sababta bukhaari waa ka weynay maxaan ujeedaa shaafici waa ka weynay bukhaari iyo muslim labada waktigiisiina muwada aa ka weynay waktigiisa saxiixulbukhaari iyo saxiixu muslim maba jirinba xilligii shaafici nacam marka la yaabin hadduu yihaa xadiid bukhaari iyo muslim ku jiro soo uga shakinaa bukhaari inuu xadiidkaas saxiix yahay ha isdhihin maba jirin xilligaas bukhaari saxiixulbukhaari saxiix muslim ayb ma aanay jirin waata u oranaya imaamu shaafici maa taxta adiimi samaai maa taxta adiimi samaai eh, kitaaban asaxa min kitaabi eh, min asaxa min muwadaci maalik samada hoosteeda ma jiro kitaab ka saxeexsan kitaabka maalik muwadiiisa kitaab ka saxeexsan ma jiro dhiirti culamada markay tacliilina waxay dhahan wuxuu yidhi hadalkan qabla intaan la sallifin mm. buhaari muslim ilaasawaa ka horreeyey an marka xadiidka ishtiraadkana waa laga qaadana can cikrimata waxaa laga wariyay cikrima mawla bni cabaas can lxajaaj bni camr can lxajaaj bni camr alansaariy radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxuu yihi man kusira qofkii la jebiyo ow amase carija jiisoobo faqad xalla waa xalaal noqday wacalayhi lxaju xaj ayaa korkiisa ah min qaabilin sana dambe yani xaj baa sanada dambe korkiisa ah waxaa weeyaan waa hadduu hadda ka hor aanu xajinin waay oo xajatulislaamki waa lagu leeyahay waa isaga nacam maka yaanu gaarin xajatulislaam laakin waa lagu leeyahay qaar culimadana kamida way camimayaan wacalayhi lxaju min qaabilin waxay leeyihin xataa haddau tadawuc ahay waajibo isku bedela sanada dambe waa laga rabaa inuu tadawucan ou dhamaystiro ou ka xalaaleeyo si uu tamaam uga dhamaaday ujeeda qaar baa saas odhanaya xataa kuwa sidaan dhahaayo oo oranaya xajku hadduu sunno ahay ee asaga beytka beydka la kala dhex galo oo uu muxsar noqdo haddii lagu la yidhaaho farad iyo sunno labadaba waa in laga xalaal waa in eh, eh, la dib looga soo xajiyo xataa xajkaagu hadduu tadawuc ahaa sunno oo ahaa ee muxsar aada noqoto sanada dambe waa inaad xajkaas soo guddaa xataa haddii qowlkaa la qaato xadiidka lagu xambaaro ninkii allahuma maxilli xaytu xabastani soo yiri isaga waxba lagama rabo ilaa shardi buu galay maogtahay marka ishtiraadku markaas wax anfacaa marka ishtiraadku markaas ayay wax anfacayaan وعalyhi الxaju min qaabilin qaala cikrimatu cikrima waxau yihi fasaltu bna cabaasin baan su-aalay iyo abaa hurayrati abaa hurayra can dalika arrintaas faqaala waxay dhaheen sadaqa run bau sheegay marka xajaaj ibnu camr run bau sheegay rawahu lhamsatu xasanahu tirmidiyu shantii baa werisay tirmidina waa xasaniyey xadiidkan asxaabu sunan way soo saareen xadiidkan asxaabu sunan baa soo saaray can ariiqi cikrima can اlxajaaj dariiqan can cikrima can ilxajaaj laakiin waxaa laysku khilaafay cikrimo ardaygiisa ka warinaya xadiidkan yaxya bnu abi kathiir weyaan yaxya bnu abi kathiir isagaa marka asxaabu sunan iyo ibnu khuseyme iyo daara qudni iyo xaakim xadiidkan waxay ku wariyeen can dariiqi alxajaaj asawaaq can yaxya yaxya bn abi kathiir can cikrima can ilxajaaj saasay u wariyeen waa riwaayadan hadda oo ibnu xajar noo noo dhigayo ile muxuu yihi riwaayada ibnu xajar wa can cikrimata can ilxajaaj sooma dhihin cikrima iyo xajaaj looma dhexeeyo sooma qof ma udhexeeya ama riwaayada ee asxaabu sunan iyo ibnu khuseyme iyo daara qubni iyo xaakim ay wariyeen midaas way naam ayb riwaayo kale oo abu daawuud iyo tirmidi bis ay wariyeenaa jirto riwaayo kale oo abu daawuud iyo tirmidi bis ay wariyeen ayaa jirto oo min dariiqi macmar ah can dariiqi macmar can yaxya can cikrima can cabdillaahi bni raafic can ilxajaaj ibni camrin yaa u dhexeeya cikrimo iyo xajaaj hadda cabdullahi ibnu u udhexeeya cabdullahi ibnu raafic ayaa udhexeeya ikhtilaafkaasaa marka jira taaratan beyna cikrima iyo alxajaaj looma dhexeeyo wa taaratan cabdullahi ibnu raafica udhexeeya dhib ma keenayso waxaa dhici karta marna inuu waasida ku maqlay marna inuu toos sheekhi uu u gaaray haddii labadaba uu soo gaaray laa ba'sa nacam tirmidi marka wuxuu yidhi wa taabaca macmaran calaa ziyaadati cabdillahi bni raafic mucaawiyatu waa lagu raacay marka riwaayadan dambe oo abu daawuud iyo tirmidi ay wariyeen waa la mutaabiceeyey macmar oo in cabdullahi bni raafic la soo geliya rag kalaa la qabo oo la wariyey marka laba dariiq ayaa sidaa marka ku timid mucaawiyatu bnu salaam wa samictu muxamedan yacni albukhaariya wuxuu yihi eh, imaamu lbukhaari ba waxaan ka maqlay soo odhanaayo riwaayatu macmar wa mucaawiya asaxu riwaayada macmar iyo mucaawiya ay isla mutaabaceynayaan asaxsanu yiri bukhaari oo midaan ibnu xajar ou dhigay iyo middaas kale tee asaxsan bukhaari sida ule midda kale oo aan noo dhignay leana middaan can cikrima can ilxajaaj waa midda macmar iyo mucaawiya ay werinayan mucaawiyata bnu salaamna waa cikrima can cabdillahi bni raafic can ilxajaaj bni camr nacam taasuu rajaxa nacam lidalika jumlo ay isaga mid yihiin unbau bukhaari soo qaatay isagoo jumladan dambe man kusira ou carija imaba werininba bukhaari jumladaas labada dariiqna de inay saxeix tahay waa waa waa waa sida marka culimmada ay qaar badan ay sheegeen sababta cabdullahi ibnu raafic inkastoo xataa cabdullahi ibnu raafic wain kaana yowsan ahaanin min rijaali lbukhaari ila anahu laakin waa hiqa way cabdullahi ibnu raafic marka xaysu maadaara sanadku wax dhiba uma imaan haddii cabdullahi aad ku dartay dada haddaa ka reebtaba cabdullaahi waa siqo marw cabdullahi ibnu raafic ayb xadiidkanna marka waxaa loo daliishaday in min xayu taas marka waa min xayu waxaa weeyaan eh, waa min xayu riwaaya hadda uga hadalna waana saxeix xadiidka waa ujeeda tirmidina waa xasaniyey marka eh, waana xadiid marka saa saxeix oo tirmidi weliba wuxuu yihi xadiidun xasanu saxiixu buyi baqawi wuxuu yihi qaar ba waxay ku macneeyeen xadiidkan calaa anahu inamaa inamaa yaxillu bilkasri waalcarji ida kaana ida kana qad sharada dalika fi caqdi lixraami calaa macnaa xadiidi dubaaca binti zubayr qaara iyagu marka waxay odhanaya xadiidkan diraayadiisa waxaa laga qaadanaya xadiidkan waxaa deliishanaysa culimmada dhihi jiray jirtay qofka waxaa ixsaarka keeno wax kasta oo maanic ah oo aan ayagu cadow ku khaas yeeli jirin culamada aan cadowga ku khaas yeeli jirin ayaa xadiidkan soo daliishanaysa sababtoo ah nabiga muxuu yihi man kusira ow carija faqad xalla xalaal noqo faqad xalla ou xalaal noqo marka hadday sidaa tahay xadiidku wuxuu nas ku yahay marka qofka hadduu jiisoodo ama ou jajabo in uu noqonayo muxsar marka qowlkii marka madhabkii labaad ayaa xadiidkan daliil u yahay waana madhabka raajixa ah alixsaarka waa la camimay cadow keliya laguma qaasiiyo inkastoo kii nabiga qabsaday cadow ahay laakiin waa badan yahay noocyadiisu ma keenaysa in kaa keliya uu yahay ixsaarka inuu xaggaas keliya uu ku imaanayo laakiin baqawi wuxuu leeyahay isaga qaar ah, albaqawi alimaam abu moxamed alxusein ibn mascuud albaqawi sheekha tafsiirka iskale macaalim tawsiilka iyo sharxu sunna kitaabka weyn sharxu sunna leera iskale kutub fara badanna waa leeyahay tahdiib saaxibu kitaab tahdiib fi fiqi limaami shaafici kitaab mujaladaad badan uu leeyahay leraa kitaabu tahdiib fi fiqi limaami shaafici kutubaha la ictimaado ka mid yihiin culamada marka aada ictiqaadkooda iyo yani xadiidka cilm eh, xadiidka cilmiga ay u leeyihiin ictiqaadka iyo dhinac walba wuxuu ahaa tafsiirka in aqoon badan ictiqaad fiican u lahaa calaa kulli xaal a-imada waaweyn oo shaaficiyadana ku jiraa shan boqol iyo xoogaadi u ah muxyi sunat yaa la dhihi jiray muxyi suna abu abu moxamed alxuseyn ibn mascuud albaqawi tafsiirkiisa waa tafsiiru thaclabi uu soo gaariyey wuxuu kasoo soo gooyey marka riwaayaadka daciifka iyo mawduucaadka dhan uu ka tuuray axaadiid saxeixa iyo aathaar saxeixo badanaana cuskaday waana kitaab aada u faa-iida badan xagga tafsiirka tafsiirka aada maqashaana tafsiir lbaqawi iyo kaas marka wuxuu leeyahay eh, qaar baa waxay ku macneeyeen buu yidhi isaga xadiidkan faqad xalladan wuu xalaaloobay bimacnaa waa hadduu markii hore shardistay buu xalaaloobaaday ahayd kaasna ta'wiil baciid oo <clears throat> qofku haddii uu wax sidaan odhana waxaa weeyaan waa culimmadii madhabka koowaad qabtay wy xadiidkani waxay uga jawaabeen faqad xalla ay idashtarada shtarada waay hadduu shardisto unbau xalaaloobaya muxsar saa ku noqon maayo laakiin waa tawiil baciid intaan marka sheekh wuxuu ku dhameeyey xadiidu kitaabi alxaji nacam marka kitaabkan de waxaa weeyaan xajka wuxuu leeyahay arkaan iyo waajibaad iyo sunan uu leeyahay arkaanta xajka haddaan wax yar ka sheegno waxaa weeyaan dabcan niyada iyadu waa iska mar walba waa rukni iyo wuquufu carafa waa rukni dawaafu lifaadaha waa rukni asacyi bayna safa walmarwan waa rukni inta yani sida saxiixa intaas arkaan alwuquufu bicarafa waa rukni waktiyo isaga weliba arkaantan ayaa kala ah rukni waqti ku xadidan iyo rukni aan waqti gaara aan lahayn wakti ou bilowda u leeyahay wakti ou dhamaada male kuwa qaarkood kan ugu daran marka waa wuquufu carafa wuquufu carafa waqti go-aan ou leeyahay oo bilaawda dhamaado haddii waktigaas waktigii uu kaa dhamaado waa u dhamaatay bisoo dhan arkaanta marka wuquufu carafa alwuquuf bicarafa iyo dawaafu lifaada dawaafu dawaafulifaada koo ahay saddex dawaafaad jirtay waa maalinta tobnaad midka la dawaafo badana bilowdaba dawaafulifaada waa rukni laakiin xajkaagii eh, waa inasaga inaad la timaado waa qasab laakiin wakti go-an ma laha maalinta tobnaad oo soo gela haddaa tobanka waa dhawaafi kartaa kow iyo tobanka labaiyo tobanka saddex iyo tobanka haddaad doonto usbuuc kadib aad dhawaafi kartaa iyo bil kadib laakiin ogow un in alla inta aada adiga dawaaful ifaado uu kaa maqan yahay xaj waa maqan yahay adaa adoo sama hadaad dhimato xajkii waa ka kaco marka dawaaful ifaadaas waxaa waqtigiisa muwasac waay waqtiga u dhamaanay kaa waa waa tadaaruki kartaa marka saa darteed aaleeli kartaa asaci bayna asafa walmarwa isagan waa rukni lan kan awalan wuquufu carafa alxaju carafa u daliila dawaaf lifaadaha waliyatawafuu bilbeyt alcatiiq dawaafkan kale sacyu bayna safana walmarwa rasuulka sal ly slam wuxuu yihi iscaw addoomada allow socda bayna safay marwa dhexdooda u taasuu marka nabigu ku amray dadka naam intaas marka waa rukni shaaficiyada qaarkood xalqigay ku daraan arkaanta laakiin sida raajixa xalqigu rukni ma aha bal waxaa laisku hayaa nusuk miya mase waa wa wa wa wa mase waa istibaaxatu maxduuri taasaa laysku hayaa ayb amaa waajibaat lxaji ayaa badan waajibaat xajka waxaa kamid a ah, eh, acmaasha maalinta tobnaad la qabanayo o dhan intaan ka indhaoofna ifaadaha ramyu ljimaar oo dhan adabxu gawraca xalqiga dawaafulwidaaca almabitu minan layaali mina minan la baryaayo almabitu bimusdelifa musdelifa barida la baryaayo waxyaabahaas o dhan marka waxaa wey alixraamu min almiiqaat miiqaatkaoo laga soo xaramado waa min waajibaati alxaji rukni maaha waa min waajibaati alxaji kueelkaas waa marka toddobadaas waa min waajibaati alxaji alxraamu min almiqaat alxalqu waldabxu walramyu wamabitu walmabitu bimusdalifa walmabitu biminan minan la baryayo dawaafu lwidaa intaas intii aan intaas ahayn marka waa intaa kasoo haro sunanay noqonaya intaa kasoo haro waa sunan sida idibaac oo kale marka la dawaafa in dawaafulquduumka in la baneeyo garabka midig aabahaas marka ayaga waa sunan sunan dawaafkay sunan yihiin xajkana guud ahaan waa sunan intaa marka wuxuu ku dhameeyey sheekha dawaafaadka xajka la dawaafana waa saddex dawaafu lquduum dawaafu lifaada iyo dawaafu alwadaac dimaada xajka marka ayagana lago waxyaabaha la gowracana waxaa weeyaan mid fidye ah oo matalan aad adiga isku isku furanayso waajib waajibaad ka tagtay ama maxduur muxaramaat lixraamaad ku dhacday dhiigga lagaa rabo waxaa weeyaan marka eh, waa dhiig waxaa weeyaan eh, fidye ah haddii asaga la waayo booskiisa soon ayaa gelaya kaas nooc kalena marka waxaa weeyaan damuljaza-a layahaa damuljaza waxaa weeyaan waa marka aada neef ugaara aada disho ugaara markaad xaraga ku disho waxaa lagaa rabaa marka isagoo kale oo xoolo ah yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda antum xurum waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaaءu mitlu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliga alkacba marka waxaa weeyaan neefkaas wax la egaa la qiyaasa laba ninaa xukumayso daynuljaza waxaa kaloo iyadana dimaada dabcan kamida hadi demi oo asagu jabri aan ahayn oo waxaan lagu kabaynin laakin hadyi ah damkaas waxaa kamida ah qaarinka iyo mutamatica waxaa laga rabaa hadyi baa laga rabaa xoole inay gowracaana laga rabaa bikhilaafi lmufrid ninka mufridka xoolaa lagama rabo isaga maalinta tobnaad dabxi lagama rabo mufrid laakiin waxaa laga rabaa dabxiga iyagoo ku waajibaa dabxiga alqaarinu walmutamaticu buu ku waajiba damka ou qaarinku gowracayo maalinta tobnaad dabxiga ou samaynayo nebiguna uu sameeyey sala allahu caleyh ali wasalam lixdin saddexdii halaada oo nebigu uu gacantiis ku gowracay halahaas marka nebigu xoolihii uu gowracayo ila nebigu qaarin u ahay xoolo gowracay maalintii tobnaad xoolahaas uu gowracayo waa damul hadyi waa hadyi meesha waxaa loo wadaa marka xaramkaasaa marka loo soo kaxeey shaaficiyada meeshaan ayaga waxay leeyihiin mutamatica dhiigga ou gowrac waxa uu gowracayo maalinta tobnaad ma ahan hadyi waa tarki ay leeyihin waa dhiig shay laga tegay dartiisa waxa loo gowracayo markaasaa dadka qaarkood tamatuci bay ka cararayo sababtoo ah nuqsaana ku jirtay l see nuqsaan ugu jirtaa nebiga baa wuxuu yihi law istaqbaltu min amri mastadbartu wamwalamaa suktu lhadyi hadyi ma soo kaxeeyeynu yidhi haddaan aniga is ogaalahay waxa ii dhiman haday wixii iga soo tegay haday ii laaban yihiin tamatucaanba samayn lahay nebigumaa marka nuqsaan tamaninayo nebigumaa nuqsaan tamaninayo waa ma dhiiggaas marka waa damulhadyi maaha dam oo dam oo maaha tarki ku yimid ma aha yani ayaga waxay isku mid ka dhigayaan waajib laga tegay dhiigga dhiigga lagaaga raboonayo iyo kana isku mid ay leeyihi leanna sababta waa maxay bayna alxaji waalcumra u raaxaystay ninka oo ixraamka uu ka tegay ay leeyihin madhabkaas madhab xoogaa yar baciida in waxaa marka dhiiggan waa dam oo nusug ah sida qofka qaarinkaba qaarinka laftirkiisaba waa gowracayaa feeri mana uusan raaxaysanin bayna xajihi wa cumratihi ma uusan raaxaysan macnaha u kan u gawracayo kana u gawracaya labada waa wadahadi dimaada ayagu marka waa kuwayaalkaas intaan marka waxaa kusoo dhamaatay cibaadaad oo dhan ayuu halkaan sheekha kusoo dhameeyey axkaamu alcibaadaat yani adilatu eh, adilatu alaxkaam fii baabi alcibaadaat kusaabsan